alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin waxaynu ku dhex jirnay baabu man xaqaqa tawxiida dakhala aljanata bigayri xisaab waxaana aynu akhriyeynay xadiidkii dheeraa xadiid cabdillahi bn cabaas id rufica liya sawaadu cadiim id waqti rufica liya lay muujiyey kor laygu qaaday sawaadun cadiim ay dahara lii min baciidi ashkhaasun kahiiruuna jidda waxaa ii muuqda weeyaan macnuhu shaksiyo fara badan wayumahiluuna sawaadan fi lufq markaa sawaadka carabi tutliqu sawaada cala shaks وsawاad cadiim أshخاaص kaثيiruun wayaan macnaheedu dad aada u tiro badan لhada bu uri alqاadi ciyaad qowlhu sawاad cadiim ay أshخاaص wkul شhخصi sawاad wminhu qowlhm laa yufaariqu sawaadii sawaadaka carab baa saa tirahda ee shaksi shaksuka bimacnaa kaa hari maayo wey waxaana caddaynaya sawaad in ashkhaas looga jeedo riwaayadda bukhaari xadiidka ibnu mascuud waxaa ku timi faida lfuqu xadiidka bukhaari ee ibnu mascuud laga wariyey waa xadiid kale faida alufuqu qad sudda biwujuuhi rijaal isago aba jihaadiyo rag wajiyadooda ay dabooleen lafdiga imaamu axmedna fara-aytu ummatii qad mala-u sahla waljabal waxaan arkay ummaddaydoo buur iyo banaanba buuxiyey acjabanii kahratuhum wa hay-atuhum badnaantooda iyo qaabkooda ayaa cajab geliyey fadanantu anahum ummatii waxaan u maleeyay dadkaa faraha badan jihadii ay iga xigeen ba iga qariyey inay ummaddeydii yihiin faqiila li waxaa laygu yihi haadakani muusa wey wa qowm ay likaratihim badnaantooda awgeed halka markaa su-aal baa la isweydiin karaa waxaa la odhan karaa nebigu alayh salaatu wasalaam ummaddii nebi muuse ayuu ummaddiisi u maleeyey markaa siduu rasuulku u garan waayey ummaddiisa iyadoo nebigu alayh salaatu wasalaam xadiidka kalena uu ku sheegay ana ummatahu tubcau ywma alqiyaamati gura muxajaliin min aahaari lwudu in ummaddiisa uu ku garan doono maalinka qiyaame raadadka ay weysadu kaga tagtay wejiyadoodi iyo gacmahooda iyo lagahooda xadiidka imaamu axmed uu wariyey can abi darda nabigu alayh الsalaatu wasalaam wuxuu yihi ana awalu man yarfacu ra'sahu faanduru beyna yadaya facrifu ummatii min beyn اlumam marka suurta la afuufo qofka u horeeyo soo toosayaan ahay xaggaa iga horeysaan eegayaa faari faacrifu ummatii min beyn اlumam ummadaydan ummadaa ka dhex garanaya wa min khalfi milu dalika wa can yamiini milu dalika wa can shimaali milu dalika ana dhinac walba igo iga xiga qaala rajulu kayfa tacrifu ummataka ya rasuul allah min bayni اlumam fi ma bayna nuuxin ilaa ummatika iyadoo meesha ummado badan ay joogaan laga soo bilaabo nebi nuux ilaa ummadaada inti iyo intii udhaxaysay saaad ummadaada ku garanaysa qaala hum gurun muxajaluuna min ahari wudu waa kuwa wajiya cadcad lugaha iyo gacmuuna cadcad yihiin waraadkii weysadu ay kaga tagtay laysa liaxadi dalika gayrihim axadaan iyaga ahayna sidaa male wacrifu anahum yu'towna kutubahum biaymaanihim waxaa kalaan ku goranayaa kutubtaa looga dhiibayaa midigyada wacrifuhum tascaa bayna aydiihim duriyatuhum waxaa kalaan ku garanayaa buri nebigu alayh isalatu salaam calaamad saddexaade duriyadoodiiyo ubadkoodiibaa hortooda ordaya oo hor socda marka xadiidkana waxaa ka muuqata nebigu ui fadnantu anahu umatii faqiila lihada musa waqawmo see la isku waafajinaya waxaa la isku waafajinayaa in la idhaahdo axaadiidan tilmaamaysa inuu ku garnayo nebigu alayh الsalaatu wasalaam aathaar lwudu raadkii weysadu ay kaga tagtay wa maxmuulaة calى ma ida qarabuu minhu waxaa lagu fasirayaa marka ay nebiga alayh salatu wasalaam usoo dhawaadaan ee dee ay u jirsadaan masaafo wejiyadood iyo gacmood iyo ka arki karo xadiidkan uu leeyahay waxaan arkay dad fara badan marka umadaydii baan u umaleyey markaasa umadaadi ma ummaddii nebi muusena waxaa lagu xambaarayaa ana الnabiya calayhi salaatu wasalaam ra'ahum fi اlufq iyagoo jihadaa ka xiga ayuu arkay laa yudriku minhu ila alkafra wax kaloo uu ka garanayay ma jira inay badan yihiin mooyaane dad fara badan inay yihiin mooyaane min gayri tamyiizin liacyaalihim libucdihim can waayo way ka fogaayeen marka uma muuqan ahayn wejiyadooda iyo gacmahooda iyo lugahood iyo ku garan lahaa ala calaamadi uu ku garan lahaa inay ummaddiisii yihiin baan markaa u muuqan libucdihim fogaanshahooda awgeed marka waa laba xaaloodo kala duwan markay ka fog yihiin nebigu garanaya inay ummaddiisiiin lakiin markay usoo dhawaadaan buu ku arkaya markaasuu garanaya o aqoonsanaya inay ummaddiisii yihiin culimada ishkaalkaa keentay waxaa ka mid ah alismaaciili raximah llahu tacaala culimada markaa ka jawaabtay ee sa aynu sheegnay kaga jawaabtayna waxaa ka mid a ah ibnu xajar fatxulbaariga jawaab kale waa la bixin karaa oo taa kaba sukaysa waxaa la odhan karaa nebiga halkan umadaa lagu tusiyey ma fi lqiyaama mise isagoo nooloo adduunyada joogaa la tusiyey suuradoodii iyo tusaalahoodii haye nebigu isagoo nool baa la tusiyey soo ma ilan qiyaamihii lama gaadhine tusaalahoodii baa la tusiyey sida ay noqonayaan marka waxaa la odhan karaa markan uu garanaya waa yowma alqiyaama markanuu garan waayey inay ummaddiisi in umaddi inay muse inuu kala garan waayena dee waa fi dunya waqad yuqaalu ina macrifata ummatihi bilguri wاtaxjiil yakunu ywma alqiyaama qiyaamuhu ummadiisa calaamadaha ku garanaya baa la odhan kara wahada alxadiid laa yatacalaq biyowmi alqiyaama wuxuu ka warramaya wax nebiga la tusiyey isagoo adduunyada jooga wanadartu waan eega bu uhi faida sawaadu cadiim mise waaba dad fara badan riwaayadda muslim waxaa ku xusan markii lagu yihi hada muusa wa qowmi in lagu yihi walakin undur ila lufuq jihada kala eeg fanadartu faidaa sawaadun cadiim mise waa dad aada u tiro badan faqiila lii undur ila lufuq ilaakhir dhinaca kalena eeg baa la yihi fanadartu faidaa sawaadun cadiim faqiila lii hadihi ummatuka markaasaa lagu yihi waa tan ummadaadi wa macahum waxaa ummadaada la socda oo ku jira sabcuuna alfan toddobaatan kun oo yadkhuluuna gelaya aljannata jannada bilaa xisaabin xisaab la-aan walaa cadaabin iyo cadaab la-aan markaa toddobaatanka kun ummadda miyay la socdaan ummaddaa nebigu arkay mise ziyaaday ka yihiin labadaba waa la yidhi sida saxiixaana waa inay ku jiraan ummadda nebiga la tusiyey waxaana caddaynaysaa riwaayadda ay ku timi haa ulaahi ummatuka wa min ha ulaa'i min ummatuka min ummatika sabcuuna alfan yadkhuluuna اljanata bigayri xisaabi walaa cadaab wafii riwaayati wayadkulu اljanata min ha ulaa'i sabcuuna alfan bigayri xisaab sabcuuna alfan toddobaatan kun oo jannada xisaab la-aan iyo cadaab la-aan ku gelaya baa ka mid a cadadkan iyo tiradan maxaa looga jeedaa culimada qaarkood waxaa almuraadu bihi takhiir litaxdiid waxaa looga jeedaa in badan oo jannada xisaab la-aan iyo cadaab la-aan ku gelaysa baa la socota toddobaatan go-aan oon kana yarayn kana badnayn looma jeeda bay yidhahdeen لأن هناaka cadada كبيirا min umati ydkuluuna الجanaةa bغayri xisaabi walaa cadaab waana sida qur'aanka meelo badan ay kusoo aroortay sabcuunku iyadoo takhiir iyo badin looga jeedo taxdiid iyo tiro go-ana looga jeedin waxaa kaloo la yihi almuraad waa ataxdiid may toddobaatan kun oo go-an baa looga jeeda waana sida saxiixa ah in toddobaatan kun oo go-aan loo jeedan waxaa tusinaya xadiidka axmed musnadkiisa ku wariya can abi umaama qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu alيه waslama yaquul wacadanii rabbii an yudkila اljanata min umatii sabciina alfa laa xisaaba calayhim walaa cadab rabbigay wuxuu ii ballan qaaday in toddobaatan kun oo ummadayda kamida jannada u geliyo xisaab la-aan iyo cadaab la-aan maca kuli alfin sabcuuna alfan kunkiibana ada toddobaatankaa kun kunkiibana toddobaatan kun baa la socda toddobaatan kan kun ee kunkiiba toddobaatan kun oo kale ay raacayaan waynu sheegi doonaa iyaguna jannada waxay ku galeen maca kuli alfin sabcuuna alfan wa halaaثu xahayaat min xahayaati rabbi iyaga waa toddobaatan kun oo go-an iyo kun kastaoo toddobaatankaa kun ka mida ah, toddobaatan kun ay la socdaan saddex halaatha xahayaat min xahayaati rabbi iyo saddex xantoobo xantoobooyinka rabbiga ah oo iyaga tiradooda aan la sheegin intaasoo ummadayda ka mida ah inay jannada xisaab la-aan iyo cadaab la-aan ku galaan ayuu ilaahay i ballan qaaday ilaahay kuwa ah haynagu daro ilaahay kuwaa haynagu daro ya rabb alcaalamiin ilaah kuwaa nagu dal kuwaa jannada xisaab la-aan iyo cadaab la-aan ku gelaya tiradan masiidka dheeraadka ah ee kun toddobaatan kaa kun kun kasta oo ka mida toddobaatan kun oo kale inay jannada la gelayaan xisaab la-aan iyo cadaab la-aan waxay jannada ku gelayaan bisababi shafaacati asabciina alfan toddobaatan kan kun ee asalka ah ee jannada xisaab la-aan iyo cadaab la-aan ku gelaya xadiidkeenna lagu sheegay ayaa u shafeeco qaadaya oo kunkiiba wuxuu u shafeeco qaadayaa toddobaatan kun oo kale oo iyaguna jannada xisaab la-aan iyo cadaab la-aan ku gala ee maaha toddobaatanka kun inta dheeri inay leeyihiin sifaadka ay toddobaatanka kun ku mutaysteen gelitaanka jannada xisaab la-aan iyo cadaab la-aan shafaacay ku gelayaan kuwaas alaaa xasayaadkana biraxmati arxam raaximiin ayay ku gelayaan waa ka ilaahay subxaana watacaala odhanaya yowma alqiyaama malaa'igtii baa shafeeco qaaday nebiyadii baa shafeeco qaaday shuhaadadii baa shafeeco qaaday falam yabqa ilaa arxamu raaximiin markaasaa ilaahay subxaana tacaala fadligiisa tiro fara badan oo cidina aanay u shafeeco qaadin uu jannada ku gelinaya <clears throat> waxaa taa tusinaya xadiidku wariye ibnu xibaan iyo طabarani fi اlmucjab اlkabiir wاlأwsط bisanadi jayid can cutbata ibn cabdi الslmi ana الnabiya slى الlaه alيه waslam qaal ina rabbii tacaalى wacadanii an yudkila اljanaةa min umatihi sabciina alfa bgayri xisaab rabbiga wuxuu ii ballan qaaday toddobaatan kun oo ummadeyda ka mida inuu jannada xisaab la-aan ku geliyo ثuma yشhفع kul ألف بسaبعiiنa ألفا kun kasta oo kamida toddobaatan kaa kun ee asalkaa iyagu arrintaa صifaadka ku mutaystay wuxuu u shafeeco qaadayaa toddobaatan kun ثuma yaxثii lii rabbii bikafayhi ثaلaaثa xahayaat ilaahay labadiisa kaf ayuu saddex jeer uu ii darayaa uu iigu xantoobinayaa iyaguna waa dheeraad kale wey xadiidkan ay ku sugantay bigayri xisaabin walaa cadaab wuxuu khasisayaa aayaadka qur'aanka ee tilmaamaya dadkao dhan in la xisaabinayo warabbika lanas'alanahum ajmaciin cama kanuu yacmaluun falanas'alana aladiina ursila ilayhim walanas'alana almursaliin labada aayadoodba waxay tilmaamayaan dadka oo dhan in su-aale la weydiin doono la xisaabin doono lanas'alanahum ajmaciina bisiiqi lcumuum falanas'alana aladiina ursila ilayhim isamkaa mawsuulla waa caam waxaa soo gelaya dadkii rususha loo diray oo dhan xadiidkani markaa wuxuu tilmaamaya toddobaatankaa kun iyo kun kastoo kamid iyo toddobaatan kun oo kaloo u shafeeco qaado iyo halaata xafayaadkaasi inay jannada gelayaan bilaa xisaab idan waa mukhasisun licumuumi hadi اlaayaat taana la soco culamada sheegtay safarini baa ka mid a waa cumuum اlaayaati اlkariima maksuuص baxaadiiثi man yadkul اljanata bigayri xisaab buli uma nahada الnabiyu alayه الsalatu salaam qaam fakhaada الnaasu fi ulaaئika annaasu ma dadkii oo dhan baa ka hadlay toddobaatankaa kun waxay ku mutaysteen gelitaanka jannada xisaab la-aan iyo cadaab la-aan maya dadka o dhami meesha may joogin waxa dad la yidhaho dhami meesha may joogeen marka annaas waxaa looga jeeda alxaadiruuna aladiina samicuu kalaama الnabiyi salى اllah alيه wasalam kuwii joogay hadalka nebiga maqlay marka waxaa la yidhahda alcaam aladi uriida bihi اlkhusuus waxaa la isticmaalay erey cumuum tusinaya iyadoo in gaara loo jeedo khaaduu macnaheedu waa maxay way dhex dabaasheen dabaasha dee biyaha lagu dabaashaaye hadalka haddii la idhaahdo khaada fulanu fi kalaam maxaa looga jeeda ay takallamuu watabaaxaثuu watanaadaruu fi taxdiidi sabciina alfa man yakunuun waxay ka hadleen oo ay ka doodeen oo ay falanqeeyeen toddobaatan kaa kun ee jannada xisaab la-aan iyo cadaab la-aan gelay ciday noqonayaan alkhawdu fi shay wa addukuulu fiih shay kaste khawdka lagu sameeya waa in la gudagalo haddii dee la idhaha khaada filmaa biyihii dhexdooduba gala wey haddii la khado fi lkalaamna dee hadalkiibuu dhex galay oo wuu hadlay qur-aankana inta u badan ereygan alkhaw wuxuu ku soo arooraa iyada oo la dhaleecaynayo ayuu ku soo arooraa walain sa'altahum layaquuluna inama kuna nakhuudu wanalcab wakhudtum kaladii khaaduu waإida raأyta aladiina yakhuuduuna fi aayaatina faacrid canhu laakiin halkan loogama jeedo qofku arrin baadila inuu dhex galay ee atakalum watabaxud fi masaa'il اlcilmi baa looga jeeda waa loo isticmaalaa in masaa-isha cilmigaa laga hadlo oo la ysla baadho oo la ysla eego faa'iide muhimaana ku jirta oo alfarqu beyna maqaami اlfatwa wa maqaami الtabaxuth اlcilmi marka maqaamu lfatwa la jooge la fatwoonayo waxaas waa xalaal iyo waa xaaraan iyo u banaaye ma banaano laga hadlayo sidana ila tahay iyo falanqayn ma gasho sida daliilku uu tusiyey qofku dadka waa inuu sheego waxaa ka duwan maqaamu tabaaxuf haddii mas'alo markaa la falanqaynayo oo laleeyahy yan maxaa looga jeedaa tusaale ahaan xalqad kamid a ah xalaqaadka ardaydiina ayaa dersi bay raacanayaan dib umu raajacaynaya fiqhi ama ictiqaad tusaale ahaan deetana niyo masaladaa macalinku muu sheegine u dulmaree maxaa looga jeedaa si qaran saasaa looga jeedaa malaha qaar sidanaa looga jeedaa taa tabaaxuf baa la idhahdaa iyo falanqayn ila cid u fatwoon maayaane oo masalada isla eegayaan markaa farqiga labadaa udhaxeeya inu xadiidan ka faa'iidaysanayna oo dadku haddii mas'alo ay falanqaynayaan bal waxa looga jeedo iyo sida ay tahay iyo haddii la fatwoonayo way kala duwan tahay alimaamu nawwi raxima llahu tacaala ee sharxu muslimka masaladaa ku sheegay fakharaja calayhim rasuulu llahi faakbaruu waxaanay rasuulka u sheegeen wixii dee ay ku murmeen oo ah toddobaatan kaa kun yay noqonayaan nebigu calayhi salaatu wasalaam uu u jawaabay wuxu uhi hum ladiina laa yastarquun sifaad buu u sheegay toddobaatankaa kun ay laa yatlubuuna min gayrihim an yurqiyahum waa kuwa cid kale aan weydiisanahayn inuu wax ku tufo laftooda aanu dalbahayn laakiin haddaad cid kale u dalabto taa sifaadkan ku waayi mayse inamariya ninka ebel baa xanuunsanaya aynu kusoo tufne ama qofku idhaahdo ilmahaygii baa xanuunsanaya kaaleyo ku tufa xadiidkan wuxuu ku saabsanyay markuu isagu dalbo waxaana taa tusinaya nebigu calayh isalaatu salaam naftiisa uma dalbin laakiin dad kale wuu dalbay oo musalama waxay tihi an nabiya ra'aa fii beytiha jaariyatan fii wajhiha safca nebigu wuxuu ku arkay gurigii umusalama inan yaroo wejigeeda markaa isbedel ka muuqdo sufra yacnaa wejigeedii uu huruudoo kale noqday faqaala istarquu lahaa faina biha nadra u doona cid ku tufta inanteer il baa ku dhacdo calaamadii ishaa ka muuqdeen waayo hum aladiina laa yastarquun waa riwaayadda saxiinka ku taala riwaayad muslim laa yarquuna baa ku qoran macnaheedu cidna waxba kuma tufaan riwaayaddaana culimo badan baa daciifiyey u yihi waa shaad riwaayaddaas saciid ibnu mansuur ayaa la keliyoobay in laa yastarquun taa bedelkeeda la idhaha laa yarquun cidna waxba kuma tufaan iyadoon xadiidka ku jirinna jamcu min athiqaat baa sheekhiisa husheym ka wariyey surayj ibnu nucmaan iyo shujaac ibnu waliid iyo usayd ibnu zayd iyo marka inay shaad tahay bay u badan tahay culimo dood ka keenayna way jiraan sida ibnu xajar oo kale sheikhulislaam ibnu taymiya hadalkiisa intuu soo naqilo fatxulbaariga markuu ibnu taymiya ha riwaayaddaasi waa shaad ayuu la munaaqashoonayaa waxaana uu keenayaa qowlka culimada qaar yidhaahdeen inaad naftaada u dalabto iyo inaad cid kale u dalabto inaad naftaada u dalabto iyo inaad cid kale u samayso oo aad ku tufto waxba uma dhexeeyaan walaa yaktawuun oo aan isgubahayn tiwaagu waa isticmaalu lkayi binnaari fi lcilaaj isticmaalu alkayi binnaari fi lcilaaj waa in dabka oo laysku gubo loo isticmaalo daaweyn marka laa yagtawuun ay laa yatlubuuna min gayrihim an an yakuwiyahum cid kale ma weydiisanayaan inay gubto saa waa la yidhi waxaa kaloo la yihi ay laa yastacmiluuna alkaya binnaar fi lcilaaj ama iyagu ha isgubaan ama cid kaleba ha gubtee sideedaba isgubis uma isticmaalayaan isdaweyn kaa dambe ayaana صaxiix oo lafdigu uu ayidayaa walaa yagtawuun macnaheedu isma gubayaan un wey biwaasitatin aw bianfusihim luqaduna taas ayay u markhaati kacaysaa kutubta luqada waxaa ku qoran iktawi rajul yaktawi iktiwaan istacmala alkayan weyaan macnaheedu yani adab buu isticmaalay istakwa rajul haddii la odhan lahaa istakwa rajul ama walaa yastakwuuna haddii la odhan lahaa ayay dalab tusin lahayd inay cid kale ka dalbayaan lihaada ayaa culimada badankoodu xadiidka ibnu cabaas waxay u deliishadaan in la ammaanay qofka iska daaya isticmaalu اlkayi fi اlcilaaj walaa yatatayaruun ay laa yatashaa'amuun biالطuyuur shimbiraha ma baasaystaan shimbir u yimi ama jiha u duulay tatayurkuna shimbiraha waa ka caamsan yihi camu fi الsharci min atashaa'um biاطuyuur wa atashaa'um bimar'iyin qofku wuxuu arko inuu baasaysto inuu balaayo keenayo ama sabab u yahay uu aamino waxaas wuxuu doonaya ha aw masmuucin ama wuxuu maqlay sida hadal aw macluumin ama wuxuu ogaaday ka zamaanin wa makaanin oo wuxuu ogaaday inay tay arbaca bil u dambaysa markaasu baasaysta ama bilihii bishii safar ama makaan wuxuu ogaaday meeshaan u mara inay meelheblaayo tahay markaasuu baasaysta baab baynu ugu tegi doonaa baabu ma jaa fi tatayur wa calaa rabbihim rabbigoodoo qura ayay yatawakaluuna tala saaranayaan oo soo horumarinta jaar iyo majruurka lasoo hormariyey ficilka ay ku tacalluqayeenoo la dib mariyey baa xasri tusinaysa lihaada mina rabbigoodoo quray tala saaranayaan tawakulkuna waa siqu اlictimaadi calى اllah maca badli اasbaabi اlma'duuni biha sharcan waa si dhaba qofku inuu ilaahay u cuskado u isugu haleeyo ugu kalsoonaado asbaabtii shareecadu ogolaydna isaga oo samaynaya marka calaa rabbihim yatawakaluun hadda la soco halkan ma aslu tawakul baa looga jeedaa oo tawakulka asalkiisii bay ku sifoobeen ila tawakulka laftiisa waa calaa maraatib suu tawxiidka iyo iimaankuba calaa maraatiba u yihiin ma aslu tawakul bay ku sifoobeen ba mise qadar zaa'ida can asli tawakul qadar dheeraadka asalkii tawakulka oo ah kamaalu tawakul wa calىa rabbihim yatawakaluuna tawakula kaamilan saasaa loo jeedaa mise aslu tawakul bay ku sifoobeen waxaa loo jeedaa almuraadu waa qadru zaa'idu min asli الtawakul wayatawakaluuna ay tawakula kaamilan tawakul dhamaystiran bay ku sifoobeen kaasoo dee u sababay waxyaaba aan xaaraan ba ahayn inay iska daayaan tawakulan cala allah inay isaga daayaan ila in la isgubo iyo in eh, istirqaal la sameeyo la haha qur-aan igu akriyo xaaraan maha wamaca haada tarakuu dalika tawakulan cala allah waxay uga tageen tawakul tala saarad ilahay tala saarnayn macnaheedu waxa weeyaan darajadii sarreysee tawakulka ayay gaadheen tarakuu bacd mubaaxaat tawakula calى اllah waxaa mubaaxa bay tawakul awgii uga tageen in badanoo kamida shuraaxda kitaab الtawxiid horta aan mas'ale ahaan usoo dhigo toddobaatankan kun waa maxay sifada ay ku mutaysteen gelitaanka jannada bigayri xisaab walaa cadaab sifadu ma murakab baa waa tarku listirqaa waliktiwaa wاtatayur wاtawakul calى اllah afarta arrimoodoo laysu geeyeyba mise sifada ay ku mutaysteen waxa weeye atawakul calى اllah kamaalu tawakul calى اllah inay ilaahay si dhamaystiran u tala saarteen shuraaxda badankoodu waxay marayaan ana الtawakul huwa اlwaصf اljaamic lilawصaaf الsaabiqa أنه laysa وصفا rاaبعا لسبعيiن ألفا توكلka عalى رaبهم يتوkلو نبiguu yihi waa waa صفada kulminaysa صفاaتkaa ka horeeya o dhan waa تrk الاسترقاء والاكtiواء والتطyر ee maaha صفة أفراad oo maaha inu leeyahy aفartaa صفo استiرقاء اكtiواء تrku تطyر iyo توkل calى الlه oo aفar ku ah ayay ku mutaysteen صفada ay ku mutaysteen waa tawakulka huwa alwasfu aladi istaxaquu bihi dukhuul اljana bigayri xisaabin walaa cadaab saddexda horena maxay ka turjumayaan ya can kamaali tawakulihim calى اllah tala saaradka ilahay tala saartay inuu dhamaystiraya bay ka turjumayaan walimaada taraku listirqaa maca jawaazi likamaali tawakulihim calى اllah walimaada taraku liktiwaa maca jawaazi likamaali tawakulihim calى اllah walimaada tarakuu taطayur almuxaram aladi ibtuliya bihi kahiir min الnaas likamaali tawakulihim calى اllah idan saddexdaniba waxay ka dhasheen tawakulkooda idan wasfiga saddexdaa kulminaya ahna wasfigay ku mutaysteen gelitaanka jannada bigayri xisaabin walaa cadaab waa kamaalu tawakulihim calى اllah taa calaamadso hadha waa lagu weydiin doonaa waayo fawadu amruhum amrahum ilى اllah wasabaruu calى ma btalahum اllahu bih arrinkooda ilaahay u dhiibteen wixii ilaahay ku imtixaamo ee xanuuna ama dhiba way ku sabreen tawakulan calى اllah waraqbata fi ma cindahum cadad min alculamaa ba saa doortay alkhaaabi baa ka mid a alqaadi ciyaad alimaam الnawowi raximah اllahu tacaala sharxu muslimka ad ka eegi doonta waay fatxulmajiidkana eeg cabdiraxmaan ibn xasan wuxuu odhanaya fi fatxi lmajiid cala rabbihim yatawakaluun dakara alasla aljaamic aladi tafaracat canhu hadihi alafcaal walkhisaal wahuwa atawakul cala allah wasidqu liltijaa ilayh walictimaadu bilqalbi caleyh aladi huwa nihaayatu taxqiiqi tawxiid qofka heerkaa gaadha in waxyaabo mubaaxa uu ka tago oo uga tago tawakulan cala allah tafwiida lilamri ilayh waa qof tawxiidkii xaqiijiyay buu noqonaya aladi yuhmiru kula maqaami shariif min almaxabati wاlraja wاlkhawf wاridaa bihi raba wailaha wاridaa biqada'ih halkaad fahamtay maan malaynaya ma aladi istaxaquu bihi dukulu اljana bigayri xisaab walaa cadaab kamaali tawakulihim calى اllah wالtawakul huwa alwaصf اljaamic lilawsaaf alati qablahu saddexda wasfiye ka horeeya isagaa asalo isagay ka dhasheen limaada tarakuu alistirqاء waاliktiwaa wالtaطayur likamaali tawakulihim calى اllah qaala faqaama cukaashaة bnu muxsin cukaasha bdm اlcayn watashdiid اlkaaf cukaasha wayajuuzu takfiifu cukaasha in la iska idhaha cukaasha ibnu muxsin ibnu xarthan اlasadi dadkii islaamka u horeeyey buu ahaa hore u islaamay wa kaana min ajmal الrijaal ragga u quruxda kuwooda u qurux badan bu ka mid aha muhaajiriintu ka mid aha bederna uu ka qeyb galay waاstushhida fi qitaali almurtadiin maca khaalid bn اlwaliid dagaalkii dadkii ridoobay diinta ka noqda lala galay baanu ku shahiday markii taariikhdu ahayd labiyo toban sanadka labiyo tobnaad hijiriyada marka cukaashe ayaa kacay oo istaagay faqaala muxuu uhi cukaasha udcu llaha yajcalanii minhu ilaahay ii bari inuu toddobaatan kaa kun igu daro qaala nabiyu alayhi الsalaatu wasalaam anta minhu nebigu wuxuu ihi cukaashow toddobaatankaa kun baad ka midta la socda waxaan idinku baraarujinayaa axaadiisu uma baahna in carabi ahaanu loo macnaysto xadiiثa waxay u baahan tahay in sharaxeeda loola noqdo kutubta lagu sharaxay sida qur'aanka macnihiisaba kutub tafsiir loola noqonayo yani qofka ku filayn inuu carabida yaqaano carabi ahaan inuu ku macnaysto qofka had iyo jeeraale axaadiida uu ku muxaadareynayo ama ku khudbadaynayo ama dersi uu ku dhigayo kutubu shuruuc اxadiiث ula noqdaana yastafiidu fawaaida kaiira wuxuu faa'iidayaa faa'iidooyin aada u tiro badan xagga luqada ah xagga riwaayaadka xadiidka ah iyo werintiisa xagga sharaxa iyo macnaha ah xagga maa yuukhad min alxadiida iyo fawaaidda laga qaadanaya xadiidka marka ha ka hawl yaraysanin ayu xadiid ood aragto irjic bihi ilaa kutubi shuruuxi اlxadiid ula noqo waxyaabaha axaadiida markaa macnahooda lagu fahmaana waxaa ka mid a ah jamcu riwaayat اlxadiid riwaayat lxadiidku way isfasiraan marka waa inaad riwaayaadkii xadiidkaaga isu keento riwaayaddan waxaa ku xusananta minhu inuu nebigu yihi toddobaatankaa kun baad ka mid tahay wa akbarahu mubaasharatan anahu min asabciina alfa oo si toosa nebigu uu ugu warramo ugu sheegay toddobaatan kun inuu kamid yahy riwaayad kaloo bukhaari waxay odhanaysaa cukaasha wuxuu yihi aminhum ana ya rasuul allah kaa kun aniguma ma kamid ahay rasuulka ilaahay qaala nacam ha buu yihi nebigu alay slatu slam faqaama aakharu faqaala aminhum ana mid kalaa ka daba kaco yihi anama kamid ahay qaala sabaqaka biya cukaash fii riwaayati cinda bukhaarina sidan si ka duwan baa ku xusan riwaayadda waa inuu nebiga weydiiyey nebiguna yihi waad ka midta riwaayad kaloo bukhaari waxa ku xusan inuu yihi nebigu allahuma ajcalhu minhum oo u duceeyey un ilah wuxuu kaashay toddobaatanka kun ku dar waxaana sii xoojinaya riwaayadda su-aasha cukaashee riwaayadda kitaabka inoogu taalla kusoo aroortay udcu llah an yajcalanii minhum markaa see laysu waafajinayaa riwaayadka tilmaamaya nebigu inuu si toosa ugu yidhi toddobaatanka kun baad ka midta iyo riwaayadka tilmaamaya nebigu alayh salatu salaam inuu u duceeyey un in toddobaatankaa kun uu ka mid noqdo laba midkood baa la odhan karaa in la idhaahdo riwaayadda odhanaysa anta minhum toddobaatanka kun baad ka mid tahay waa jumla khabariya ducaa-iya oo khabar ha noqoto laakiin ducaa looga jeedaa waxaan ilaahay ka baryayaa inuu toddobaatanka kugu daro iyo in la idhaahdo maya anta minhum waa jumla khabariya calaa baabiha waa khabar duca maaha laakiin labada riwaayad waxaa la isku waafajinaya ana nabiya dacaa lahu awala inay horeysay ducadu allahuma jcalhu minhum inay horeysay oo ducuu dalbay xukaasha nebiguna alayh الsalatu salaam wuu duceeyey uma jaءahu اlwaxyu bikownihi min الsabciina alfa faakbarahu bidalika nebigu markuu u duceeyey baa nebiga loo waxyooday in ducadaa laga aqbalayoo xukaasha toddobaatanka kun uu ka mid yahay markaasuu u waramay markaa ducada iyo ikhbaarku laba xaaloodo kala duwan bay dhaceen ducadaa horeysay ikhbaarka ayaana dambeeyey waxyi u udhexeeyey faqaama rajulu aakaru faqaala idcu lah yajcalani minhum qaala sabaqaka biha cukaasha ninkaa lama magacaabin ku ahaa ninkaa yidhi anigana ilaah ii bari toddobaatan kun in ugu daro igu daro ee nebigu uu yihi cukaasha kaaga horreeyey riwaayaadka markaa tilmaamaya inuu sacad ibnu cubaade ahaana waa riwaaya daciifa wey sababtu waa maxay uu nebigu calayh isalaatu wasalaam ninkaa dalabkiisa u ajiibi waayey ee uu ugu ducay waayo ilaa shan qowl buu ku sheegay ibnu xajar fatxulbaariga markuu xadiidkan sharaxay qowlka odhanaya munaafiq buu ahaa qowlkaa culimada qaar ba aada u radiyey sida waxa weyaan qurطubi oo kale waxyaabuu ku radiyeen waxaa ka mid a ah dee asalka qofka nebiga la joogay rumaysnaa inaanu munaafiq ahayn munaafiqnimadu ihbaat bay u baahan tahay sugis wax daliilo oo inuu munaafiq ahaa sugayana ma hayno ta labaad munaafiqiinta himadoodu ma gaadhsiisna halka inay nebiga idhahaan toddobaatanka kunee jannada xisaab la-aan ku gelaya ilaahay inuu igu daro ii weydii himatuhum laa tasilu ilaa hada alxad hamigaa niman haya maba ahaba kufri baa halkan ufadhiya qowl kale wuxuu odhanayaa maya sifaadkii cukaashe ee lagu mutaysanayay jannada in la galo bigayri xisaabin walaa cadaab ayaanu ninkani lahayn sababta awgeed buu nebigu isaga ooday ka saddexaad nebigu saddan lidariica waxasman lilmaada buu sidaa u yihi in si aan wadadu u furmin maruu kaas idha ilaahay ii bari inu todobaatan kun ugu daru kaa u baryo haddana mid kale haddana mid kale haddana mid kale deetana aanay dhicin dee in dad eh, aan sifaadkii arrintaa lagu mutaysanaya aan lahayn ay nebiga weydiistaan qowlka afraad waxaa la yidhi cukaasha saacatu ijaabuu la kulmay kan labaadna saacatu ijaabadii oo dhammaatay buu la kulmay sababtaasuu nebigu u diiday laakiin yaعnى saacatu lijaaba dee fadiilo dheeraad un bay leedahay lakiin saacaadka kale inaan ducada la aqbalahayn macnaheedu maaha arrinka shanaad nebigu waxyibuu ku ogaaday in ducada u cukaasho u duceeyo laga aqbalayo kan kalena maya nawowi baa saa yihi wallahu aclam sababta uu nebigu alayh الsalaatu wasalaam u diiday garan mayno laakiin ninkaa waa diiday nebigu wجه dilaalة الxadيiث عalى maqsud الbاb أna fي qwlihi hm اladina la ystarquna وla ykتawuna وla yتطayiruna عlى رbهم yتwakluun أn الmتصifiina bhadiه الصفاaت xaqqu التwxيid dadka صifaatkan li inay dad tawxiidka xaqiijiyen yihiin ayaa qowlkaa nebiga ku sugan tarki الshirki بanwaaci ay ku xaqiijiyeen shirkiga noocyadiis o dhan inay ka tageen kamaal التawakuli عalى الlah iyo si dhamaystiran ilahay inay u tala saarteen xataa tarakuu maa laa ba'sa bihi tawakulan cala allah waraqbata fii ma cindahu ilaa ay ka tageen waxaanu dhib ku sugnaynoo dembi aan ahayn sa istirqaaga iyo igtiwaaga sababta ay uga tageenna ay tahay tala saarid ilahay ay tala saaranayaan iyo kalgacayl ay u qabaan waxa ilaahay agtiisa yaal laakiin istidlaalka noocaasa ishkaal baa ku soo arooraya sheekh horta siduu u deliishanaya waa saa shuraaxduna saasay yidhahdeen oo dadka sifaatkaa lihi waa dad tawxiidka xaqiijiyey laakiin xaqiijinta tawxiidku ma waxay ku ekayd in shirkiga laga tago anwaacdiisa ilaahayna si dhamaystiran loo tala saarto maya maxaa kaloo la socday ya maxaa kaloo la socday in laga tago bidaca iyo macaasida waxaa kaloo la socday qofku inuu macrifat الtawxiid wاlcamal bihi ظaahira baطina marka dee sifaadkii wanaagsanaa ee taxqiiqu tawxiidka lagu gaadhayay in kamida weeyaan intani in shirkiga laga tago tawakulkana la dhamaystiro lakin sifaadkii oo dhan maaha ba si fiican ila socda sifaadkii taxqiiqu tawxiid lagu gaadhayay kuma dhama xadiidkan xadiidka miyay ku jirtaa toddobaatankaa kun inaanay bidcana ku dhicin macsiyo aanay ka toobadkeenin aanay ku dhicin oo miyaa la odhan karaa qofka tawakulkiisu dhamaystiran yahay ee bidco ku dhacay ama macsiyo ku dhacay toddobaatan kun ka mid maaha miyaynu odhan karna ma odhan karna xadiidkani dee shardi taa kamuu dhigin xadiidkan waayo saynu sheegnay shuraaxda kitaabkuna sifada ay ku mutaysteen dukuulu ljana bigayri xisaab walaa cadaab maxay ka dhigeen kamaalu tawakulihim calى اllah kamaalu tawakuli الشhaksi calى اllah hal yaqtadii cadam اlwuquuc fi اlbidac wاlmacaasi qofka tawakulkiisu inuu dhamaystiran yahay miyay ka dhalanaysaa inaanu bidco iyo macsiyo midnaba ku dhicin kama dhalanayso waa dhici kartaa inuu baabkaa ku fiicanye uu yahay kaamilu tawakuli calى اllah mid tawakulkiisu uu dhamaystiran yahay haddana bidac ku dhaca ama macsiye ku dhaca walihada صifaatka xadiidkan lagu sheegay laa yalzam min itiصaaf الshaks bhadi اlawصaaf an yakuna muxaqiqa lلtawxiid bilmacna الsaabiq inuu shirkigii ka tago tawakulkiisuna dhamaystiran yahay dee intaasoo qura ka dhalan mayso inuu qofku yahay qof tawxiidkii xaqiijiyey macnihii aynu soo marray marka loo eego waan dhici karta inuu todobaatanka kun ka mid yahay min almuxaqiqiina litawxiidna aanu ka mid ahayn waana dhici kartaa inuu ka mid yahay min almuxaqiqiina litawxiid walaa yakunu min asabciina alfan inuu tawxiidka xaqiijiyo toddobaatan kunna aanu ku jirin lianna taxqiiq atawxiid laa yartabitu bilawsaaf alati itasaba biha ulaaik xadiidkani khaslun buu sheegayaa kamaal tawakul ima sheegaya khisaalkii iyo sifaadkii qofka marka laga helo uu noqonayay muxaqiqan litawxiid aduu kolley ishkaalka noocaasa ayaa xadiidka lagu soo arooriyey daliishaga uu sheekhu xadiidka daliishaday allahuma ilaa in la yidhaahdo meelaha qaarkoodna waad ka urinaysaa in la yidhaahdo sheekhu isagu kamaal uh, taxqiiq tawxiid wuxuu yaqaanaa tarku shirki bianwaaci qofku hadduu shirkigii noocyihiisa o dhan uu ka tago waa muxaqiq litawxiid cindahu walow macaasiba ha ku sifaysnaadee daliishiga aayaddii labaad waladiina hum birabbihim laa yushrikuun iyo daliishiga xadiidkan labadubana taa waxoogay ugu markhaati kici karaan inuu isagu taxqiiqu tawxiidka sidaa ula jeedo tarku shirki bianwaaci inuu la jeedo qaala raximah llah fiihi masaa'il baabkan masaa'il baa ku jirta alأulى macrifatu maraatib الnaas dadka darajoodkooda darajooyinkooda in la garto fi tawxiid tawxiidka dhexdiisa ay ku leeyihiin oo dadku tawxiidka darajo qura kama wada taagna minhum man xaqiqa tawxiid waxaa ka mida kuwa tawxiidka xaqiijiyey yadkhuluuna janata bigayri xisaabi walaa cadaab ومنه mن يdkل الناr بذنوبه ثuma يkرج minha بتwحيidi waxaa kamida ah kuwa naarta geli doona oo dabeetana lagaga soo saari doono naarta tawxiidkooda wa minhum man huwa beyna ذalik labadaa qolo kuwo udhexeeyaana waa jiraan oo dee iyaga tusaale ahaan tawxiidka mee xaqiijin walaada waa la xisaabinaya inaanay naar gelinna waa dhici karta iyadoo la xisaabiyey aلthaaniyatu maa macna taxqiiqi tawxiidka taxqiijinteeda macnaheedu wuxuu yahay su-aal ahaan buu sheekhu inoogu soo dhigaye aad ba u fiicnaan lahayd inuu inoo sheego soo maha oo ishkaalkiiba inaga bixi lahaa aynu markii dhaweyd ka hadlayna ee ahaa taxqiiqu tawxiidka ma wuxuu uga jeedaa tarku shirki bianwaaci mise wax intaa dhaafsiisan buu uga jeedaa wixi aynu ku qeexnayna waad garanaysaan macnaa taxqiiqihi inuu yahay macrifatu walcamalu bihi daahira wabaطina watakliisu wataswiyatu min shawaa'ib الshirki walbidc walmacaasi culimada kitaabka sharaxdayna marka aqwaashooda laysu geeye laysu qale laysku celceliyo intaasaa kasoo baxaysa aلthaaliثatu hanaaؤuhu subxaanahu ammaanta ilaahay xumaan ka nasahnaayo uu ammaanay calى ibraahima uu ku ammaanay bikownihi aanshaha lam yakun min almushrikiin halkaas soo ma arkeysa maxaa laga urin karaa halkaas oo kale taxqiiqu tawxiidka inuu uga jeedo tarku shirki bianwaacihi culimada saa ku fasirtay waxaa kamida sheekh maxamed ibn salih alcuthaymiin qowlmufiidka haddaad eegto taxqiiqu tawxiidku waa tarku shirki bianwaacihii buu odhanaya laakiin isagana waxaan hadalkiisa usoo qaadan waayey markuu masaa'ilka sharaxayo ayaa haddana waxyaabo kale u raacinaya oo tarku shirki bianwaacihi oo qura aanu ku koobeyn taxqiiqu tawxiidka oo in macaasid iyo bidici wixii laga tagana haddana u raacinaya araabicatu hanaauhu uu ammaanta ilaahay u ammaanay calaa saadaati alawliyaa hormoodkii awliyada ee uu ku ammaanay bisalaamatihim inay ka badqabeen min ashirki waladiina hum birabbihim laa yushrikuun lakin maxaynu sheegnay markaynu aayaddaa maraynay aayaddan waxay ka mid tahay inu hi aayado ka warramaya sifaad ay leeyihin muuminiintu sifadanoo qura oo ah tarku shirkina maaha mid taxqiiqu tawxiid uu ku xaasilayo marka waxa fiicnayd baynu ihi musanifku inuu keeno aayadaha oo dhan oo aayadaha majmuucooda geyntooda waxa ku jira sifaat uu qofku ku noqonaya muxaqiq litawxiid alkhamisatu kownu tarki ruqya ruqyada in laga taga anshaha ay tahay iyo walkayi isgubista min taxqiiqi tawxiid xaqiijinta tawxiidka hum ladiina laa yastarquuna walaa yaktawuun waxaanaynu sheegnay sifada ay ku mutaysteen dukuul ljana bigayri xisaabin walaa cadaab inay tahay kamaalu tawakulihim calى اllah wa ana baqiyata صifaat min aahaari dalika wa nataa'ijihi صifaatka kaloo ah tarku اlistirqaa waاliktiwa wالtaطayub waa raadadkii iyo natiijadii ka dhalatay sifada ah kamaalu tawakulihim calى اllah taana musanifku wuxuu ku caddeeyey la soco oo masalada lixaad inay sifada asalkii tahay tawakulka asaadisatu kownuljaamici ka koobaya ahaanshaha uu yahay litilka alkhisaal sifaadkaas huwa isagoo tawakulu uu yahay waa sida aynu sheegaynay sifaadku sheegaya waa tarku listilqaa walikti watatayur oo waxay farac ka yihiin tawakulka oo liquwati tawakulihim calى اllah lam ytaصifu bhadi الصifaat macnu waa sida aلsaabcaةu cmqu cilmi الصaxaaba صaxaabada cilmigoodu siduu u qoto dheera wa limacrifatihim garashada ay garteen awgeed anahum iyagu lam yanaalu inaanay gaadhin dalika arrinkaas ah gelitaanka jannada bigayri xisaabin walaa cadaab ilaa bicamalin camal mooye wax kale inaanay ku gaadhin oo saxaabadu maxay dhahdeen falacalahum aladiina صaxibuu rasuula الlah waana camal sooma malaa toddobaatankaa kuna kuwii nebiga la saaxiibay ila iyaguba waa saxaabe saxaabanimada lafteeda darajaada sida tawxiidka iyo iimaanka iyo tawakulka iyo darajaad wey oo nebigu isagoo saxaabi la hadlayabuu buu ku laha laa tasubu asxaabi waay qaarna maxay dhahan lacalahum aladiina wuliduu fi lislaam falam yushrikuu bilahi shay-a wadakaruu ashyaa camala waxyaaba camala bay sheegeen macnaha waxay saxaabadu fahamsanaayeen waxa ay ku mutaysteen derajada sare inuu yahay camal saalix oo ay sameeyeen taasina waxay tusinaysaa siduu cilmigoodu u xeel dheeraa sida dadka maanta jooga may odhan malaa kuwii awliyadu dhashay kuwa nebiya ga dhaleen baa gaalo ahaa soo ma oo naarta galay oo weliba ku waaraya marka hebel baa i dhalay waxba kuu tari mayso qof waliba waa wuxuu isagu kasbado ee uu shaqaysto hadduu qof xun ku dhalayna aduu ku xumaan mayse ilahi wa uhi walaa taziru waasiratu wisra ukhra hadduu qof wanaagsan ku dhalayna dee taa waxba adigu mar haddaad qof mukalaf oo caaqila a ah, tahay waxba ka faa'idi mayse haddaa adigu xuntay ilahay baa subxaana wa tacaala yidhi wa laysa lilinsani ilaa ma sacaa saxaabadu markay isweydiinayaan waa maxay camalka ay ku galeen jannada xisaab la iyo cadaablaan maxay isu weydiinayeen doodan maxaa ujeeddada ka lahaayeen waa maxay waa si ay u gartaan camalkay ku mutaysteen derajadaa sare oo iyaguna ay u sameeyaan dabeeto si iyaguna derajadaa u gaadhaan ataasicatu fadiilatu hadii lumma ummaddan dheeraadkeeda ay ummadaha kala dheer tahay bilkamiyati ay ku dheer tahay xagga tirada iyo walkayfiyati xagga tayada ay ku dheer tahay ummaddani tir ahaan iyo tay ahaanba ummadaha kale waa ka sarreysaa oo xagga waxa weeyaan tirada dee waa ummadda u badan dadka nebi maxamed aleyh isalaatu wasalaam rumeeyey wa arjuu an akuna akarahum taabican waxaan rajaynayaa nebiga dadka u badin raacay inaan noqdo waxaana tusinayaa nebigu inuu arkay sawaadan cadiima acdam min asawaad aladii kaana maca muusa oo tiradii badnaydee lagu yihi waa muusa wa qowmuhu ama hada qowmu muusa tiro ka badan buu nebigu arkay tiro kalena nebigu ma sheegin oo fara badan oo uu mooday inay ummaddiisii tahay marka tirada ugu badane meesha markii hore uga muuqatay waxay ahayd tirada qowma muuse maaha aha baa la yihi xaggan eeg tiro tii hore kasii badan baa loo sheegay ayaa la tusay riwaayadda axmedna sidaynu hore u akrino waxaa ku jira fara'aytu ummatii qad mala-u sahla waljabal aad bay u tiro badan waxaa arka ummadaydi iyo buur iyo banaanba buuxisay facajabanي kahratum atum badnaantood iyo qaabkooda aada iyo aada iyo cajab geliyey faqiila aradita ya maxamed ilaahay baa igu yihi raalli ma noqotay nebi maxamedow qultu nacam e yaa rab waa xagga tayadana dee ummadda ay la socdaan toddobaatan kun oo jannada gelaya bigayri xisaabin walaa cadaab kun waloo ka midina toddobaatan kun uu u shafeeco qaado iyaguna jannada bigayri xisaab walaa cadaab gala halaatha xahayaat min xahayaati rabbi oo iyaguna jannada gelay bigayri xisaabin walaa cadaab dee miyay la tayan yihiin ummadaha aan arrinta noocaasi aan lahayn alcaashiratu fadiilatu asxaabi muusa nebi muuse dadkii rumeeyey fadligooda waid rufica liya sawaadu cadiim fadanantum ummatii faqiila hada muusa wa qowmi laakiin hadduu musanifu ka cabiri lahaa kahratu atbaaci muusa baa ficnaan layd dee xadiidku tira badnaantoodun buu sheegaye fadiilo iyo dheeraad ay cid kale dheer yihiin muu sheegin xadiidku waayahay ilaa in la yidhaha mooyaane dee ummaddan fadiiladeeda waxaa la sheegay bacda dikri kahrati asxaabi muusa asxaabi muusa badnaantooda markii la sheegay kadib marka ishaara khafiya baa ku jirta oo la ishaarayo asxaabu muusa xagga tirada siday ugu xigaan ummadda nebi maxamed xagga fadligana inay ugu xigaan halkuu sheeku ka qaatay halkaa inay tahay waa dhici karta alxaadiyata cashar cardu ummadaha bandhigooda caleyhi nebiga loo bandhigay caleyhi salaatu wasalaam horeynu uga hadalay goormaa loo bandhigay sidee loogu bandhigay oo curidat calaya alumam maxay tahy faa'iida ku jirta nebiga in ummadaa la tusiiyey sheekh ibnu cuthaymin wuxu laba faa'idaa ku jira awala tasliyat rasuul caleyhi salaatu wasalaam nebiga laabqaboojin bay arrintaasi u tahay nebigoo la dhibayo oo la kadeedayo ayaa taa la tusiyey waxaa la tusiyey nebiyo aan cidiba rumayn adiga waxaasoo dadaaba dee atbaacdada kamid noqonaya wey ee waxaa jira qaar aanay cidiba raacin qaar qof quri raacay qaar ay laba raaceen qaar toban qof wax ka iri raaceen markaa sabirsiin iyo laabqaboojin nebiga loo sameynayo wey faaidk faaidada labaadna waxa weeye bayaanu fadiilatihi alayh الsalaatu wasalaam sharafi nabiga alayh الsalaatu wasalaam fadliga waa ambiyada kala dheeryahay iyo sharaftiisaa la muujinayaa mar haddii ummaddiisa ay noqotay mid ummadaha kale kamiye iyo kayfiye labadaba dheer thalithata cashara ana kula ummatin ummad kaste tuxsharu waa lasoo ururinayaa waa lasoo tubayaa waxdaa keliya xaalo ay tahay maca nebiya ummadahoo dhan maalinka qiyaame laisku sii dayn maayo ummad walba gooni baa loo tubayaa iyagii nebigoodii faraytu nabiya wamacahu raad waraytu nabiya wamacahu rajul rajulaan waraytu nabiya walaysa macahu axad kelidii buu meel taagan yahay haddii aanay ummadu kala soocnayn oo ay isku dhex jiraan dee ma ma dhacdeen inuu kala garto nebiga kooxi raacday ka ay laba iyo mid iyo laba raaceen nebigaana cidiba raacin oo isdhex geli lahayd qur-aankuna tan uu markhaati furaya in nebi kastiya ummaddiisa gooni loo tubayo wa taraa kula ummatin jaafiya kula ummatin tudcaa ilaa kitaabi ahliyo athaalidata cashara qilatu man istajaaba lilambiyaa ambiyada dadka ajiibay yaraantooda ay yar yihiin walaayat nabiy wamacahu rajul warajulaan wanabiy walaysa macahu axad oo xadiidka laguma sheegin nebi macahu sawaadun cadiim nebi tiro badan ay la socoto ilaa nabiy اllahi muusa wa nabiy اllahi maxamed marka aklab اlambiyaa dadka ajiibay aada bay u yaraayeen araabicata cashara ana man lam yujibhu nabiga aanu ajibin axadun qofna yaati wuu imanaya waxdaw kelidii ra-ytu nabiya walaysa macahu axad alkhaamisata cashara hamaratu hada alcilm cilmigan midhihiisa hadaado ismishaaru muxuu noqonayaa oo cilmiga ah in ambiyada in yaray ajiibtay bal uu imanayo nebi cidiba aanay ajiibin cilmigaa midhihiisa markaad ogaato taa midhaha ad ka faa'idayso wahuwa cadamu اliktiraar waa inaanad ku dagmin bilkahra badnaanta wa cadamu الzuhdi oo aanad ka saahidin o aanad ka tegin fi lqila yaraanta oonad odrhan dadkani way yar yihiinoo yaraantoodaas waxay daliil u tahay inaanay cala alxaq ahayn kuwana way badan yihiinoo waxay daliil u tahay inay yihiin cala alxaq waana masaladeen hore uga hadalnay labadayay midna ku dagin oo ha odhanin mar haddii dad badani ay badbaadayaan umadda nebi maxamed ka midi kuwaasaan ku jira anigu oo ha isdhigani a kuwa halaagsamay badnadoodana aan ku dagin oo hala halaagsamayn asaadisata cashara aru aruksatu ogolaashaa laysoo ogolaaday fi ruqya tufniinki min alcayni isha wax layskaga tufa iyo walxumati qaniyada bahalka suntale marka ma labadaasun baa la yskaga tufi karaabaa horana waa inuu ishaaray khilaafka masalada ku jiraana baabu ma jaa fi ruqya bay inoogu iman doona asaabicata cashara cumqu cilmi salaf selafka cilmigoodu suu xeel dheeraa liqowlihi uu yihi saciid ibnu jubayr qad axsana wanaag buu sameeyey man intaha qofka ku ekaado ilaa maa samica walaakin kada wa kada yihi markaa muxuu u sheegay xadiidkaa xadiid xadiidkaa xadiid aan ahayn inuu hayo oo intuu xadiidkaasi sheegay in dheeraadka a ah sheegaya taasicata cashar qowluhu uhi nebigu anta minhum calamun weeye waa calaamad min aclaami nubuwa ka mida calaamadaha nebinimada rasuulka waayo cukaashe wuxuu ku dhintay islaamnimo bal wuu shahiiday ila hadduu gaalnimo ku dhiman lahaa waxa la odhan lahaa warkuu nebigu sheegay ma jireen marka inuu nebi ahaa ayay taasi calaamadood alcishuruun fadiilatu cukaasha cukaasha fadliga uu dheeraa dadka kale liqowlihi nebigu ku yihi anta minhum ya sideed tobnaad athaaminata cashara bucdu self fogaanshaha ay selafku ka fogaayeen selafkuna waa saddexdii qarni ee ummaddan u horreeyay u fadliga badnaa asaxaaba waman tabicahum biixsaan wa atbaacu taabiciina biixsaan uu yihi nebigu khayru naasi qarni uma aladina yalunahum uma aladina yalunahum bacdu sl fogaanshaha salafku ay ka fogaayeen can madxi linsaan qofka in lagu ammaano bima laysa fiih sifaad aanu lahayn de waa shahaadat zuur qofku sifaad ad ogtay in aanu lahayn inaad ku ammaanto inaad adigu isku ammaantaana saas oo kale waa been xusein ibn cabdiraxmaan iska dhaaf inuu isagu sheegto sifaad aanu lahayne sifaad aanu lahayn inuu leeyahay in loo maleeyo ayuu ka digtoonaa ama inii lam akun fi salaati waxa dhici karta marka saq dhexee soo jeeday xidigii dhacay u arkay in loo qaato inuu salaatuleyl tukanayay deetana salaatuleyl aanu camalkiisa aan ka mid ahayn in lagu amaano taasuu ka digtoonaa faqaafa an yaduna alxaadiruun anahu qaama lisalaati leyl fayamdaxuuhu bima laysa fiih fadafaca can nafsihi iihaam alcibaada saasoo kale qofka waa inaanad ku ammaanin sifo aanu lahayn maxaa kuu geynay inaad qof daraaddi u dambaabto sifada aanu lahayn inaad ku ammaanto dadka mutacasibiinta bay taasi aada uga muuqataa tacasubkooda tacasub diiniya ha noqdo ama qabaliya ama siyaasiya bal hadduu u fiirso waqtiga doorashooyinka waxaad arkaysaa nin kaa uu ololeynayo ku sheegaya ku ammaanaya sifaad isaguba uu og yahay inaanu lahayn hadhow toole kii markuu madaxtinimada helana kii caaya oo sifaadkii didkooda ku caaya marka marka horuu shahaadatu zuur furayey ama markan dambe been sheegayaa alcishruun fadiilatu cukaasha waa saynu sheegnay nebigu muxuu ku yuhi anta minhum waxaanu nasgareeyey kaa kun inuu ka mid yahay jannada xisaab la-aan iyo cadaab la-aan ku gelaya qofkaasina dee dadka kale waxbuu dheeri alxaadiyatu walcishruun isticmaal lmacaarid in la isticmaalo waxaa loo yaqaano almacaarid almacaarid waa maxay haddaynu soo koobno waa qofka inaad kula hadasho hadal laba macno ixtimaala oo macnana ka kale uu ka xoog badan yihi oo qofku markiiba inad macnaha ujeedo u qaadanaya macnaha daahirka adna kaa uma jeedida kii kalead ujeeda oo iminka nebigu alayh isalaatu wasalaam taasuu isticmaalay oo sabaqaka biha cukaasha marka lagu dhaha ninku muxuu u qaadanayaa sababta uu nebigu u diiday inuu u duceeyo inay tahay inuu cukaasha uga horreeyey dee sababtuna taa maaha oo nebigu taa uma jeedo sabqu cukaasha biha laysa huwa almaanicu alxaqiiqi waxa dhabteed diiday nebigu ninkaa labaad inuu duceeyo maaha inuu cukaasha ka hor weydiistay ducada oo isaga iyo dee malaayiin kaleba nebigu waa u ducayn karayay almaanicu waa maxay waxaa diiday nebigu inuu duceeyo inagii sheegnay culimadu shan qowl inay yidhaahdeen qaar yihi munaafiq buu ahaa qaar yihi sifaadu ku mutaysanaya baanu lahayn qaar yihi waxa weeyaan saacatu ijaaba aanu la kulmin qaar yihi saddan lidariica albaabku nebigu iska xidhayay markaa nebigu alayh isalaatu wasalaam tawriyu isticmaalay almacaarid waxaa inoo fasiray alimaam nawowi fi kitaab اadkaar wuxuu yihi waclam ana atawriyata wاtacriida macnaahuma an tuطliqa lafظa waa inaad isticmaasho erey huwa ظaahiru fi macnan macnuu raajix ku yihi oo markaad ku hadasho qofkaad la hadashay markiiba uu ka fahmaya wa turiidu bihi macna aakhara yatanaawaluhu dalika lafd laakiin aduu macnaha uu daahirka ku yahy ulama jeedin waxaad ula jeedaa macno kale oo lafdigani uu leeyahy luqada uu ku leeyahy laakin dee laga xoog badan yahy laakinahu khilaafu daahirihi sidii raajixuu ku ahaa macnaha labaad khilaafsanya wahuwa darbu min altakriiri walkhidac qofka markaad dagayso ayaad sidaa yeeshaa waa nooc kamida markaa dagniinka marka ma banaan tahay arrinta noocaasi way banaan tahay aslaan lakin shuruud bay ku banaan tahay alimam الbukhaarي صaxiixa wuxuu baabeystay baab lmacaarid baab lmacaaridi manduxat cala اlkadib yaعnaa macaaridu oo ah sarbeebtu qofka waxay siisaa majaal uu beenta kaga badbaado ayay siisaa oo adoon beenna sheegin ayaa haddana qofku siduu doonaya ama siduu moodaya si aan ahayn aada u jeedi kartaa marka xadiid baana kusoo arooray almacaaridu manduuxatu cala lkadib marfuuca ma ansixin cumar ibnu khaaabna radi allahu canhu waa laga wariyay xadiid buu keenay bukhari xadidda waxaa ka mid ah abu طalxa radi allahu canhu ilmo u dhalay baa xanuunsanayay oo musulaym ay u dhashay markaa safar buu ka yimi wuxu uhi kayfa algulaam bal ilmihii inankii yaraa ka waran se waxaad tidhi hada-at nafsuhu huwa askana maa kaan naftiisi way xasishay markuu ugu deganaa ugu xasiloonaabuu ku jiraa abu طalxa muxuu qaatay yanaa xanuunkiibaa dee ka dafay oo uu iska yaro seexbay oo wax dhiba ah hadda ma qabo iyaduna maxay ujeeday wuu dhintay mar horu ka shubay saasay ujeeday waaya waarjuu an yakuuna qad istaraaxa waxaan filayaa inuu raaxaystay isagu dee inuu addunyada ku raaxaysto xanuunkii ka raaxaystay oo ka nastay buu u qaatay iyaduna maxaa ujeeda de waa ilmo yaroo dad muslimiina dhaleen waxaan rajay inuu jannadiiba galayba ila waa dhintee waxaa kaluu keenay xadiidka anas oo markii carafe nebigu ka soo noqday waxaa la socday nin anjasho la odhan jiro addoon ahaa rakaana yaxdu geeluu heesayey geelaan rarane la wato qaarna la saaran yahi geeraar buu akriyey xasuna sawtna u ahaa nin aada iyo aada u cod wanaagsan faqaala lahu nabiyu ruwaydaka ya anjasha laa taksir اqawaariir har anjasha qun yar ha jebin maxaa loo qaadanaya quraarado geelaa ku raraayo dee geela marka loo hayso socodka intuu dheeraynta quraaradu jajabaan nebiguna quraarada muxuu uga jeedaa dumarka uga jeeda in badan oo kaftanadii nebiga ka midan alay sala alayh salatu salam saas oo kale markii magaalada madiine meel ka mida dhaani ay ka yeedhay ee nebigu kaxaystay faras uu lahaa abu talx oon haasaasnaynee leeda ah nebigu alayh salatu salaam geesinimadiisa meeshiibuu tegey isagoo ka soo noqday bay dadkii ka hor yimaadeen suu nebigu uhi maa ra'aynaa min shay iska noqda meesha waxba kumaan arage wain wajadnaahu la baxran faraskana waa bad buu ihi bad farasku bad maaha ee yana u dheeraynayo way macnuhu laakiin shuruud bay leedahay shuruuddeeda waxaa kamid a ah qofku sarbeebta isticmaal inaanu dhaalim ahayn adoo dhaalim oo qofka xaqiisii haysta marka lagu lagudha ninkan xaqan ma kugu leeyahy inaad sarbeeb isticmaashaa kuma banaana baabulyamiin marka la joogana hadalkeedaba daa inaad dhaarato adigoo ujeedadaadu ay tahay wixii laguu sheeganaya waxaan ahayn dadkina ay u qaadanayan wixii laguu sheegay inaad ka dhaaranayso hada laa yajus waayo nebigu alayh الsalatu wasalaam muxuu yihi alyamiinu calى niyat اlmustaxlif wa dhaartu waxaad adigu u niyeysato maha kaaga dhaaranaya ee qofka ku dhaarsanaya wuxuu u niyeysto mar walba wixii isagu uu ku weydiinaya kaa dhaarsanaya unbaad ka dhaaratay waxaad doonaysa adigu sarbeebo dhaa sarbeeb maba gashaba dhaar ma gasho ilaa inaad madluum tahay mooyaane waa lagu dulmiyayaa oo waxaan markaa eh, lagugu lahayn baa lagu sheeganaya markaa sarbeebta dhaarta lafteeda waad gelin kartaa waay saasoo kale lafdigan ad isticmaalaysa waa inuu yahay macnaha inaad lafdiga u isticmaalaysa waa inuu yahay min macaani hada lafd lafdigan macaanidiisa waa inuu ka mid yahay ila lafdi quraa tusin kara dhowr macne lakin siduu tusinayaa kale xoog badan de xaqiiqe iyo majaas iyo mid xaqiiqu kutusinaya mid majaas kutusinaya iyadoo labaduba xaqiiqayibu mid si xoog badan utusinayaa midna si laga xoog badan yahay ayuu utusinayaa wallahu subxana wa taعala aclam salى اllahu alى nabiyina mxamedi wعalى alih وaصxaabi aجmaعin dhama masla hadhe maxaa dhacay adi halkaasay ugu joogtaan athaniyata wاlcishruun athaniyata wاlcishruun masala laba iyo labaatanaad xusnu khuluqihi sala allahu alayh wasalam nebiga akhlaaq wanaagiisa oo nebigu ninkaa kuma odhan lasta minhu ar adu baata ku kama mid tihide naga joog ee muxuu dee arrintaa aad buu uga murugoon laha way dhibi lahayd nebigu calayhi isalaatu wasalaam wuxuu isticmaalay hadal uu ninkaa ugu cudur daarto isla markaa beenna aan ahayn oo wuxuu yihi sabaqaka biha cukaasha marka inta aada helayso hadal wanaagsan oo qofkana aada ku qanciso hadalka qofka dhibaya ee qalbi jebinaya ha isticmaali macno wey ilah ba hi waqulu linnaasi xusnaa annahu wuxuu yihi faajaabahu الnabiyu bikalaami muxtamil walam yara slى الlahu عalيه waslم aلtasriixa lahu bianaka lasta minhm lima kana slى الlahu عalayh waslm عalayhi min xusn الcishra ay min xusn الkhulq wallahu subxana wa taعala aclam